alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaa inoogu dembeeyey axaadiistii ku saabsanayd istisqaaga ku saabsanayd baa inoogu dembeysey xadiiskan istisqaaga fawaa'id badan baa lagala baxayey wax ka mida ah ayaynu sheegnay fawaa'idda laga qaadanayo waxaa ka mid ah ducada marka ilaahay la baryaayo in qiblada la qaabilo oo aadaabta ducada ay ka mid tahay istiqbaalu qibla waayo nebigu sala allahu alayh wasalam fatawajaha ila alqiblati yadcuu wuxuu u jeestay xagga qiblada xaaluu ilaahay baryaayo imaamuulbukhaarina saxiixiisa wuxuu u baabaystay in ducada qiblada lala qaabilo waxaa jira qowl ay muta'akhiriinta qaarkood yidhaahdeen oo ay yidhaahdeen alsamaa'u qiblat adducaa kama ana alkacbata qiblat asalaa oo salaadda waxa u qibla a ah bay yidhaahdeen kacbada ducadana waxa u qibla a ah bay yidhaahdeen samada sidaa waxay yidhahdeen markay ka jawaabayeen adilada qaarkood oo ku soo aroortay culuwiga ilaahay uu korreeyo iyo rafcuulyadayn ducada in sare loo qaado oo culammada qaarkood ay ka deliishadeen culuw allaahi calaa khalqihi inuu ilaahay khalqigiisa ka korreeyo markaasaa waxay dooneen in istidlaalka ay jebiyaan waxay istidlaalkaa kaga jawaabeen inay yidhaahdeen samadu waa qiblat ducaa warka noocaasina waa qalad halad weeye waayo cid salafkii ka mida oo sheegtay ma jirto inay samadu tahay qiblatu ducaa muslimiintuna laba qiblo ma leh qiblo qudhay leeyihiin qibladaasi waa kacbada wa istixlaalu qiblatikum bayt illaahi alxaraami axyaa'an wa amwaata sida xadiidkii abi daawuudkaba ku soo aroortay markii kabaa'irta laga warramaayey waxaa ka mida dembiyada waaweyn in qiblada la bannaysto oo baytillaahi alxaraam ah la xalaashado waxay idiin qiblo tahay xaalaa noosh yihiin iyo xaalaa dhimateen mid walba oo markaa noosh yihiin cibaadadaa ula jeesanaysaan markaa dhimataanna xagga qibladaa laydiin jeedinayaa oo qabriga laydiin dhigayaa markaa marka la nool yahay iyo marka la dhintaba qibladeennu inay tahay kacbada qudha ayaa xadiisku sheegaya ta kale ducadii waxaa la hayaa nebiga sala allahu alayh wasalam oo wakhtiyada qaarkood qiblada la qaabilaya markaa qiblat ducaa inay tahay qiblatu salaa oo salaadda qibladeedu inay ducada qibladeediina tahay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam inuu mustajaabu ducaa ahaa oo ducada laga aqbali jiray tanna waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwati waayo intuu duceeyaa markiiba roobkii da'ay isagoo mimbarkii aan ka soo degin ayaa roobkii da'ay oo masjidkii soo darrooray oo garka nebiga sala allahu alayh wasalam biyuu ka soo daadanayeen ama ku soo daadanayeen sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan markii dambena markuu duceeyey ee uu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calaynaa jumcadii labaad isla markiiba waa faydantay iyagaan masjidkii ka soo bixin marka waxay ka mid tahay mucjizaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo dalaa'ishii nebinimadiisa caddaynaysay ayay ka mid tahay waxaa kaloo ku sugan tawasulka cidda saalixiinta lagu tawasula ducadooda iyo baryadooda tawasulkana culammadu waxay u qaybiyaan anwaac waxaa jira tawasulun biasmaa'i illaahi wa sifaatih ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa in lagu tawasulo oo rabbi lagu baryo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ay bilasmaa waa tawasul biasmaa'i illaahi alxusnaa nooc labaad waxaa la yidhaahdaa tawasulun bilacmaali asaalixa in ilaahay lagu baryo camallada wanaagsan oo camalkii wanaagsan baa rabbi lagu baryayaa taasina adilay leedahay dalaaishay leedahayna waxaa ka mid ah rabbanaa inana aamanna yacni waxa weeye iimaanka iyo itibaacu rasuulka ay sheegayaan waxay uga jeedaan min qabiili tawasul bay uga jeedaan maxay ka hormariyeen ducadii iimaankoodii iyo itibaacii rasuulka ay raacayeen bay ka hormariyeen rabbana inana samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum fa aamanna yacnii iimaanka maxay u sheegeen munaasabada keensatay maxay tahay waa munaasabatu ducaa maxaa ka dambeeya rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanna fakhfir lana fa' baa la geliyey waxaa laga tilmaamayaa sabab inay isu yihiin macnuhu wuxuu u dhacayaa inaannu rumaynay daraaddeed noogu dembi dhaaf maxay noqonaysaa min qabiili tawasul bilacmaali asaalixa ayay noqonaysa iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin cibaadada iyo isticaana weyddiisadka kee la hormariyey alcibaada adoo qudhaannu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adoo qudhaannu ku kaalmo weyddiisanaynaa waa tawxiid waa cibaado ihdina asiraata almustaqiim waxay noqonaysaa min qabiili altawasul bilacmaali alsaalixa qisada baa ka mida tawasulka acmaasha saalixa lagu tawasulaayo in ummadihii hore saddex nin oo ka mid ah ayaa iyagoo wada socday waxay galeen god bay galeen buur ku yaalla godkii markay galeen baa dhagax weyn baa soo dulundulcooday godkiibuu afka ka xidhay afkii godka ayuu markaa ku xidhmay saddexdoodu hadday isu tagaan waa is yidhaahdaan qaada culayska uu leeyahay ma qaadi karaan waa dhagax weyn ciday yidhaahdaan naga qaadoo la joogtaana ma jirto waa meel cidla ah cid ogi ma jirto oo bashar ahay waxay yidhaahdeen maanta waxayna badbaadinayaa camalkeennii waa inaynu ilaahay ku barinno waxay ahaan ruux walowba camalkaad ugu rajada badan tahay ilaahay ku barin inuu ilaahay kurbadan inaga qaado saddexdoodii mid walba ilaahay buu baryey mid wuxuu ku baryey ammaanada iyo siduu u ilaalinaayey ayuu ku baryey oo wuxuu idhi nin shaqaalaha baan dirtay mushqaayad baan kula heshiiyey mushqaayaddii isagaa inaga qaadan shaqadiina ii qabtay ayuu iga tegey xoolihii aan u hayey mushqaayadda ahaa ayaan u rogrogay xoolihii waa fara bateenoo isagaa lagu imtixaanayey waxay noqdeen xoolo fara badan bay noqdeen beri dambaa ninkii u yimi wuxuu uhi mushaarkaygii sii isagu wuxuu ka filayay muqdurkii markii ay ku heshiiyeen bes inuu siiyo wuxuuhi waxaa aad aragtaa waa xoolahaagii war niyo ha igu ciyaarine mushaharkaygiisii dheelleelka iga daayo kugu dheelleeli maayo buuhi waa iga dhab waxaa soo dhammi waa xoolahaagii kaxayso ninka sidiibu xoolihii ku kaxaysta wuxuuhi ilaahu haddaad ogtahay taa inaan dartaa u sameeyey yaa kurbadaannu ku sugannahay naga qaad dhagixi inbuu faydmay laakiin inay ka bixi karaan ma aha mid kalea ilaahay baryo wuxuu yidhi ilaahayow waxaa jirtay gabadh aannu ilmaadeernahay oo aad u qurux badan aadna aan u jeclaa gabadhii baan waxaan ka doonay xaaraan way diidday xaaraantii inaan sameeyo igamay aqbalin waxa dhacday dabeed baahi aad u daran baa gabadhii haleeshay way ii baahatay baahidii bay iila timi markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi waan kuu furinayaa waxaad iga doonaysee anna dantayda ii furi xaaraan buu ka doonayaa xalaal ka dooni maayo gabadhu waa mudarra waa dhibaataysan tahay waxay u muujisay inay aqbashay xaalatulidiraar inay ku jirtaa laga yaaba waan siiyey xoolahay doonaysay dantaan ka rabee xaaraanta ahayd anoo doonaya inaan ka oofsado ayaan u imi ballanqaadkiiba ii furisay markaan awoodi karay oo ninku halku xaaskiisa ka fadhiistoo kale aan ka fadhiistay ayay waxay ku tidhi hebelow ilaahay ka baq kaatunka xalaal mooye xaaraan ha ku furin ilaahay ka baq waan argagaxay buuhi waan ka kacay anaan waxba samayn waxaan siiyeyna ma weyddiino ma odhan ii soo celi xoolahaygii sidii baan faraha kaga qaada ilaahu haddaad og tahay adiga dartaa inaan sidaa u sameeyey kurbada naga qaada wuxuu ku baryey ilaahay cifatuhu can ilmuxaramaati bacda alqudrati calayha inuu xaaraan ka dhowrsoonaaday markuu awooday xaaraantii dabadeed dhagixii inbuu faydmay markaa intaa ku baryey saddex meelood marka loo qaybiyo qaybtii dalool buu haddana faydmay labaad inay ka bixi karaan maaha kii saddexaad baa ilaahay baryey wuxuu ku baryey ilaahow waxaa ii sugnaaday laba waalid ayaa ii sugnaaday baan u samafali jiray labadaa waalid sidaan ugu samafali jiray yaga hortood subax iyo habeentoonna hadday reer tahay iyo hadday carruur tahay cidaan ka hormarin jiray wax siinta aan wax siinayo labada waalid ma jirin samafalkaygu wuxuu gaadhay inaanan cid kale ka hormarinin oo iyaga hormariyo habeen baan caanihii soo lisay buu yidhi markaan caanihii soo lisay baan imi waxaan la kulmay labadii waalidoo gam'ay oo hurda waxaan karaahiyaystay samafalkaan u samafalaayo inaan toosiyo ayaan karaahiyaystay waxaan isidhi markay baraarugaan caanaha aad siisay muu dul dhiganoo kama tegin habeenkii oo dhan anoo weelkii aan caanaha ku soo lisay ku sida ayaan kor hayay buuri markaasaa waagu iigu baryey sidii yaa haddaad og tahay arrinkaa inaan adiga dartaa u sameeyey ilaahu kurbadan ku suganahay naga qaad wuxuu isna ku tawasuloo ilaahay ku baryey samafalka labada waalid uu samafali jiray dhagaxa intii kalena waa faydantay dabeedna waxay ka soo baxeen iyagoo soconaya qisada xadiiskaasi sheegayo waa xadiis saxiixa ku sugan waxa uu tilmaamayaa tawasul bilacmaali saalixa in acmaasha saalixa ilaahay lagu baryo oo loogu tawasul tawasulka anwaacdiisa waxaa ka mida nooc saddexaad oo ah ruux saalixa ama salaax lagu tuhmaayo in la yidhahdo ilaaha ii bari waa sida ninka reer miigii sameeyee yidhi xoolihii baaba'e waddooyinkiina waa go'een ee ilaahay noo bari roob ha noo shubeen ha noo gargaareen ducada wuxuu ka dalbay nebiga sala allahu alayh wasallam inuu u duceeyo nebigana kuma gaarahee culammadu waxay yidhaahdeen cid kastoo saalix ah ama salaax loo malaynayo loo badinayo inuu saalix yahay danniga haalibka ah ducada waa laga dalbi karaa oo waa la weyddiisan karaa sidaas yada ahlucilmigu yidhaahdeen saddexdaa noocee tawasulku waxay yihiin waa noocyo bannaan wax sunno ah iyo wax mubaaxa mid walba tawasulka haddaba waxaa jira nooca afraad baa jira nooca afraad waa maxay waa tawasul biاljaahi waaddaati waalxaqi bixaqi fulaan bijaahi fulaan bidaati fulaan hebel jaahiisa iyo sharaftiisa iyo xaqiisa ilaahu wax igu sii saddexda hore waa bannaan yihiinoo waa mashruuc addilana waa leeyihiin laakiin noocan afraad isagu daliil ma leh waana bidco bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa bidcatun biitifaaqi alculamaa bidco wuxuu ku yahay iswaafaq culammadu isku waafaqsan yihiin inuu bidco yahay ayuu bidco ku yahay culammada tilmaamay itifaaqaana waxaa ka mid ah asheekh taqyaddiin siduu ka soo naqlinaayo ibnuqayim laftiisu ka soo roraa marka bidcatun biitifaaqi alculamaa weeye altawasul biljaah ama bilxaq bixaqi fulaan waxay jumhuurka culammaduna u badiyaan inaynay bannaanayn bacdibaa istixsaano oo yidhi bidca xasana ayuu noqonayaa laakiin bidca xasanaa maahee waa bidca dalaala iyakuma muxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar ahlucilmigu aad bay arrinkaa uga warramaan shaykhulislaam ibnu taymiyana waxa uu leeyahay risaalo u mawduuca ka allifay oo la yidhaahdo qaacida jaliila fi altawasuli waalwasiila iyadoo gaar u daabacan waa jirtaa majmuucu fataawaha iyadoo ku jirtana waa jirtaayo awalka majmuuculfataawaha ku sugan waxaa kaloo ka mida kutubaha laga allifay altawasulu anwaacuhu axkaamuh lishaykh alcallaamah moxamed naasirdiin alalbaani raximah ullah ahlucilmi kaloo badanna kutubay ka allifeen oo ka qoreen baabu salaati alkhawf wuxuu u baab yahay salaadda khawfka salaadda cabsida sheegista axkaamteeda la sheegaayo ayuu u baab yahay can cabdillaahi bni cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhuma qaala sallaa bina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaata alkhawfi fii bacdi ayaami wuxuu idhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ayaana tujiyey salaata alkhawfi salaaddii khawfka fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qaarkood ayuu na tujiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam salaatu alkhawf allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa uu la kulmay cadowga bimacnaa cadowga goob ay isku heleen fa qaamat daa'ifatun macah waxaa kacday oo istaagtay nebiga sala allahu alayh wasalam la jidhkiisa oo la safatay bimacnaa safka ka dambeeye ku tukanaysay koox saxaabadii ka mid ah wa daa'ifatun biisaa'i alcaduwi koox kalena muqaabilka cadowgay ku sugnaayeen dhanka ama muqaabilka ama xagga cadowga ayay markaa ku sugnaayeenoo hor joogeen nebiga sala allahu alayh wasalam iyo koox kalena way tukanayeen fa sallaa bialadiina macahu rakcatan nebigu wuxuu tujiyey sala allahu alayh wasalam kuwii weheliyee la tukanayee saxaabada ahaa hal ragcad buu tujiyey tumma dahabuu dabadna waa tageen waxaa loo jeedaa ragcad kalay ku dareen ragcaddii kale markay ku dareen ayay dabeed markaa iyagu salaamo naqsadeen intay naftoodii u dhammaystirteen salaadii oo qasri ah oo ragcadna nebigay la tukadeen ragcadna gaar bay u tukadeen nebiguna qiraa'adii ragcadda labaad ayuu ku sugan yahe oo weli waa taagan yahay intay dhammaystirteen ragcaddii kale bay salaamo naqsadeenoo waa oo qolada kaley soo beddelayaan qoladii kalea markaa soo daba martay iyaguna cadowgii bay hor tageen umma dahabuu intaa dabadeed waa tageen wa jaa'a alaakharuuna kuwii kalena waa yimaadeen waa kuwii cadowga hor joogay fa sallaa bihim rakcatan iyagana wuxuu tujiyey hal ragcad buu tujiyey wa qadat ittaa'ifataani rakcatan rakcatan labada kooxoodba waxay la yimaadeenoo guteen oo bimacnaa iskood ay ula yimaadeenoo u guteen si gaara ragcad ragcad oo qolo waliba ragcad kale oo nebiga aynay la tukannin ayay sameeyeen baa loo jeedaa xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay salaatulkhawfka ayuu ku saabsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey kayfiyaad kala duwan baana loo soo wariyey salaatulkhawfka bal hadda axaadiista kalena aan aragno can yaziida bni haaruuna can saalix bni khawaati bni jubayrin can man sallaa maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam saalix ibnu khawaat waxa uu ka warinayaa cid rasuulka sala allahu alayh wasalam la tukatay salaata daati riqaac salaaddii daati riqaac la tukatay waa tii u saaxiibka ahayd karkarka u saaxiibka ahayd oo saxaabada qaarkood ayaa jidhkoodii dildillaacay iyo addimadoodii markuu dildillaacay ayaa waxay sameeyeen inay meelahaas ay wax ku markaa mareen ama ay wax ku karkareen yacnii socodkii ay soconayeen iyo qabowgii darnaa ayaa waxa dhacday inay markaa addimadoodii markaa dildillaaceen dabeedna markaa maryay ku mareen saasaa daaturriqaaca loo yidhi oo marba mara inta la soo jeexo lagu marayaayoo la ysugu qabanaya meelihii dillaacay ee addimada ahaa markaa daatiriqaac bay la baxday ghaswadii marka ghaswadii daatiriqaac salaaddeedii ayuu nebiga sala allahu alayh wasallam cidda tukatay salaat alkhawf ayuu saalix ibnu khawaad ka warinaya cida nabiga la tukatay salaata daati riqaaci salaata alkhawfi salaatu khawf la tukatay anna daa'ifatan in koox safat macahu ay la safatay nabiga sala allahu alayh wasalam looma jeedo dhinacyadiisay safatee waxaa laga tilmaamayaa safafkii ka dambeeyey ayay safteen baa looga jeedaa ila nebigu waa imaamo waa horraynayaa iyaguna safafka ka dambeeyay safanayaan wa daa'ifatun kooxna wijaaha alcaduwi waxay ku sugnaayeen yacnii horta cadowga ayay ku sugnaayeen oo muqaabilka cadowgay ku sugnaayeen yacnii cadowgay hor joogeen fa sallaa biladiina macahu ragcatan nebigu wuxuu tujiyey kuwii weheliyey la tukanaayay hal ragcad buu tujiyey umma habata qaa'ima intaa dabadeedna waa taagnaaday nebigu sala allahu alayh wasalam oo waa sugnaaday qaa'iman xaaluu yahay mid taagan ayuu sugnaado qiyaamkiibuu ku baaqi noqdo qiraa'ada dheereeyey fa atammuu lianfusihim waxay u dhammaystireen nafahooday u dhammaystireen macnaa salaadda intii ka dhinnayd oo ragcaddii kale ah ayay markaa la yimaadeen oo ku dareen intay qudwadii nebiga ay ku dayanayeen ragcadda labaad ka goosteen bay iskood u dhammaystireen ragcaddaa kale umma insarafuu dabad waa oo salaaddii bay ka baxeenoo waa laabteen fa safuu waxay safteenoo nafahooda safeen wijaaha alcaduwi cadowga hortiisa ayay safteen oo qaar safan iska yeedheenoo hor jooga wa jaa'at idaa'ifatu kooxdii baa timi alukhraa kale oo fa sallaa bihim wuxuu tujiyey nebigu sala allahu alayh wasalam alrakcata alatii baqiyat ragcaddii hadhay ayuu tujiyey umma sabata jaalisan dabeedna nebigu waa sugnaaday jaalisan xaaluu fadhiyo ayuu sugnaadoo qoladan buu fadhiga ku sugayaa oo duca dheer u akhrinayaa si ay u soo gaadhaan wa atammuu lianfusihim naftooday u soo dhammaystireen intii ka dhinnayd ragcaddii kaley soo dhammaystirteen uma sallama bihim dabeedna waa salaamadnaqsaday bihim yaga ayuu la salaamadnaqsadoo waxaa loo jeedaa ay macahum yaga la jirkooduu salaamadnaqsado markuu salaamadnaqsay yaguna waa la salaamadnaqsadeen wuxuu shiikhuu yidhi alrajulu aladii sallaa maca rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam ninka rasuulka sala allahu alayh wasalam la jirkiisa la tukaday salaata daati riqaac ee uu sheegayo ka warinaayo saalix ibnu khawaat huwa sahlu bnu abi xasmah wuxuu ahaa sahal oo ina abi xasma ayuu ahaa xadiidkanna bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidka kale aan ku darno can jaabir bni cabdillaahi alansaariyi radia allaahu canhuma qaala shahidtu maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam salaata alkhawf jaabir ibni cabdillaahi waxau yidhi shahidtu waxaan ka qayb galoo xaadiray maca rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa alkhawfi salaadii cabsida bimacnaa cabsidu sabab bay u tahaye waa salaaddii wakhtiga khawfka la tukanayey salaadda la tukanayaana waa salaaddii faralka ahayd ee kayfka loo tukanayo ayaa cabsidii wax ka beddeshay iyo qaabka loo tukanayo laakiin salaaddu waa salaaddii faralka ahaydu fa safafnaa safayni waxaannu isi safnay safayni laba saf safun khalfa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam labadii saf bay dabeed markaa uu fasirayaa caddaynaya wuxuu idhi safun saf hee khalfa rasuuli rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ku sugnaa rasuulka xaggiisa damboo dabadiisa ayuu ku sugnaa xagga ka dambaysa ayuu ku sugnaa oo safna waayo nusakh way ku kala duwan yihiin halkaas sida uu ku saxan yahay waxay noqonaysaa fa safafnaa safayni khalfa illahi sala allahu alay wasalam macnuhuna markaa waa waadix waxaanu isi safnay buu yidhi laba saf baanu isi safnay rasuulka sala allahu alayh wasalam dabadiisa laba saf ayaannu safannay marka safunta kale ayaa ziyaadaa siday ku saxan tahay waa fa safayni khalfa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam waalcaduwu baynanaa wa bayna alqibla cadowguna annaga iyo qiblada ayuu noo dhexeeyey oo xagga qibladuu naga xigay cadowgu oo salaaddii annagoo ku jirna ayaannu arkaynaa hortayada inay ku sugan yihiin marka hadday is yidhahdaan ku soo yaaca dee way arkayaan oo way iska celinayaan fakabbara anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu waa takbiirto allahu akbar buu yidhi oo salaaddii buu xidhay wa kabbarnaa jamiican annaguna waa takbiranno allaahu akbar baanu nidhioo waa la xidhannay nebiga sala allahu alayh wasalam salaaddii umma rakaca intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa rukuucay qiraa'adii markuu dhammeeyo akhriyey dabadeed buu rukuucay wa rakacnaa jamiican annaguna waa rukuucnay jamiican xaalanu dhammaantayan nahay ayaannu rukuucnay umma rafaca ra'sahu intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam madaxii sare ayuu u qaaday min alrukuuci rukuucdii ayuu sare uga qaaday madax rafacay ku tacalluqda wa rafacnaa jamiican annaguna dhammaantayo sare ayaannu u qaadnay madixii ayaannu sare u qaadnoo rukuucdii ka toosnay jamiican xaalanu dhammaantayannahay dabeed nebigu sala allahu alayh wasalam uma nxadara bisujuudi sujuud buu la daadegey bimacnaa hoos u hoobtay oo sujuud buu u dhacay isaga iyo wasafu aladii yeliihi safkii ku xigay huwa miyuu idiin qoray idinma qorin baan umalayn sida markaa fasaaxada badan leh ee badiba soo aroortaa damiir mustatiroo faacil ah ama damiir mustatiroo marfuuca ah marka wax lagu cadfayo waxa lagu cadfayo waxaa la soo celiyaa damiir munfasila ah la keenaa cadafka loo keenaa waa sida haalibka ah marka min xaysu alghaalib waxaa la isticmaalaa uma nxadara bisujuudi huwa wasafu aladii yeliihi waana sida fasaaxada badan leh qaar waa waajib baabay yidhahdaan saas aawadeed suurada noocaasoo kali iyadoo aan la soo celinnin damiir munfasila aan lagu akidin damiirkaa mustatirkaee marfuuca ah ee isim daahira lagu cadfay iyadaan lagu akidin qur'aanka marna kuma soo aroorin ee fii jamiici alqur'aan waxay ku timaaddaa laazim iyadoo damiir munfasiloo lagu akidaya la keeno waana sida fasaaxada badan leh laakiin min hayri alghaalib si qaliila waxa u dhacdaa inaan damiirka munfasilka aan lagu akidin si qaliilay u dhacdaa marka cibaarada waxaa lagu xambaarayaa xadiiska ku sugan qaliilkii inay ka mid tahay qaliilkii inay ka mid taha lagu xambaaray axaadiista badankoodana sida kale ku soo aroortay uma inxadara dabeed waa hoobtoo waa u dhacay bisujuudi sujuud buu la dhacay inxidaarku waa daadega hoos loo daadego marka waxaa laga tilmaamayaa hoobashadii sujuudda loo hoobanayey ayaa inxadaro laga cabbiray yacnii isaga iyo wasafu aladii yaliihi safkii ku xigay wa qaama asafu lmu'akharu waxa istaagay oo bimacnaa taagnidii ku baaqi noqday istaagga awalba waa taagnaayeene maxaa loo jeedaa yacni istamara qaa'iman wuxuu ku sii daa'imo ku sii sugnaaday qiyaamkii taagnidii baa loo jeedaa wa qaama waxa istaagay asafu lmu'akharu safka la dambaysiyey fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisii ayuu taagnaaday bimacnaa saxaabadii waa safan yihiinoo waa laba safoo oo kala dambeeya waa safaf kala dambeeya marka qaybtii hore nebigay la sujuudday sala allahu alayh wasalam dhammaanna saxaabadu waa la wada tukanayeen oo salaadda waa la wada xidheen qiyaamkii waa la wada taagnaayeen qiraa'adii waa la wada akhrinayeen rukuucdii waa la wada rukuuceen ictidaalkii waa kala wada tooseen sujuuddiiba intii hore la sujuudday nebiga sala allahu alayh wasalam qoladii kale iyagoo salaaddii ku jira taagnidii bay ku baaqi noqdeen ictidaalka xiraasadii bay ku jiraan cadowgay ilaalinayaan si haddii cadowga u soo yaaco waa is yidhahdeen intaa ka gaadhsiiya dee ay ula dagaalamaan oo markaa salaadda qaabkeedii waa isbeddelayaayo jamacii lagu wada tukanayaa meesha ka baxaya oo markaana kayfiyad kale oo mid weliba gaarkiisa u tukanayo iima iyo tilmaanna lagu tukanayo rukuucda iyo sujuudda iyo la tilmaamayo ayaa loo tukanayaa iyadoo karrigii iyo farrigii iyo rogaalcelintii intaba lagu jiro marka fii naxri alcaduwi looma jeedo inay cadowga markaa hortiisa tageenoo ay halkanba ka tageen laga tilmaami maayo ee maadaama ay ilaalinayaanoo cadowgii u jeedaan cadowguna xagga qiblada ka xigo walow salaaddiiba ha ku jiraane sujuuddiinna nebiga ka hadheen sala allahu alayh wasalam waxay noqonaysaa iyagu ilaaladiibay ku jiraan cadowgii bay ka ilaalinayaan dee inay markaa intaa dhib gaadhsiiyaan falammaa qada anabiyu sala allahu alayh wasalam assujuuda markuu nebigu sala allahu alayh wasalam sujuuddii gutay wa qaama uu istaagay alsafu aladii yeliihi safkii ku xigayna uu istaagay macnaa waxaa loo jeedaa nebigii waa sujuuday sujuuddii waa ka toosay waa fadhiistay saxaabadii hore waa la sujuudeen waa la fadhiisteen haddana waa sujuuday waa la sujuudeen qoladii hore qoladii dambe intiiba waa taagan tahay cadowga ilaalinaysa sujuuddii labaad buu nebigu ka soo toosoo markaasuu istaagay marka uu istaagay iyagu waxay samaynayaan inay intii ka dhinnayd la yimaadaan oo ka daba tagaan falamaa qada nabiyu sala allahu aleyh wasalam assujuuda markuu nebigu sala allahu aleyh wasalam sujuuddii gutay wa qaama safu safkiina istaagay alladii kaasoo yeliihi isaga ku xigay nebiga sala allahu aleyh wasalam inxadara waxaa sujuud u hoobtay oo u daaddegay alsafu lmu'aharu safkii dambe bisujuudi sujuud ayuu markaa xaaluu ku dheehan yahi hoosu daadegay bimacnaa u hoobtay labadii sujuudood iyo fadhigii u dhaxeeyeyba way soo dhammaysteen wa qaamuu waana istaageen qiyaamkii horay nebiga haddaba ku soo gaadheen sala allahu alayh wasalam uma taqaddama waxaa hormaray asafulmu'akharu safkii dambe ayaa hormarayoo safka hore ka hormaray way isbeddelayaanoo safkii horreeyeyna wuu dib marayaa safkii dambeeyeyna waa hormarayaa wa ta'akhara waxaa dib u dhacay oo dib u noqday asafu almuqaddamu safkii horreeyeyna dib buu u noqday qoladii dambaysaa soo hormartay qoladii horraysayna waa dib martay qibladana laga jeesan maaye iyadoo qibladii aan laga jeesan baa haddana la isweydaaranaya uma rakaca anabiyu sala allahu alayh wasalam intaa dabadeed waxaa rukuucay nebiga sala allahu alayh wasalam wa rakacnaa jamiican dhammaantay oo qoladii horraysayey qolada dambaysaaba waa la wada rukuucnay xaalaanu dhannahay summa rafaca intaa dabadeed saruu u qaaday nebigu sala allahu alayh wasalam ra'sahu madaxiisa min alrukuuci rukuucda ayuu ka tooso sare uga qaaday wa rafacnaa jamiican annaguna sare ayaannu u qaadnay madaxyada yada oo rukuucdii baannu ka toosnay jamiican xaalaannu dhammaantayannahay suma nxadara dabeed waa hoobtay bisujuudi sujuud xaaluu ku dheehan yaho sujuud niyaysan yahay ayuu markaa hoobtay isaga iyo wasafu safkii alladii kaasoo yeliihi isaga ku xigay nebiga sala allahu aleyh wasalam ku xigay alladii kaasoo kaana mu'aharan ahaa markii hore mid la dembaysiyey ahaa fii rakcati aluulaa ragcaddii hore wa qaama waxa istaagay asafulmu'akharu safkii dambe ayaa istaagay halkay safka kale markii hore nebiga kaga hadheen ee ay taagnida ku baaqi noqdeen intii sujuudaha iyo fadhiga u dhaxeeya lagu maqnaa ee xiraasada iyagu u taagnaayeen intii in la miday qoladani markaa haddaba taagnaanaysa oo qolo waliba mutaabacada nebiga ay raacayso intay ka helayso iyo inta ay xiraasada ku jirtaa inay isla ekaataa la rabaa qolo walba qolada kale la ekaato waa cadli wa qaama safulmu'akharu waxay istaagay safkii la dambaysiyey fii nuxuuri alcaduwi dhuumaha cadowgay istaageen waxaa loo jeedaa cadowgiibay ilaalinayeenoo halkaa ka eegayeen ila xagga qibladay ka xigaane falammaa qada anabiyu sala allahu alayh wasalam assujuuda markuu nebigu sala allahu alayh wasalam dhammaystay oo gutay sujuuddii jinsigii sujuudeed markuu dhammaystay oo ku dhacaysa labada sujuudoodba inuu dhammaystay hadduu labada sujuudoodba dhammaystayna waxaa la garanayaa fadhigii u dhaxeeyeyna inuu dhammaystay waa la garanaya oo laba sujuudood lalama iman karo ilaa dee fadhiga loo dhaxaysiiyo falama qada nabiyu sal allahu aleyh wasalam asujuuda markuu nebigu sal allahu aley wasalam sujuuddii gutay wasafu aladii yeliihi isaga iyo safkii ku xigay ay sujuuddii guteen jinsiga sujuudeed ee ragcaddaasi lahayd inxadara waa daaddegay bimacnaa waa hoobtay asafulmu'aharu safkii dembeeyey bisujuudi sujuud xaaluu ku dheehan yuhu hoobtay oo sujuud buu u dhacay fasajaduu waa sujuudeen sujuuddii bay ka soo tooseenoo waa fadhiisteen haddana mar labaad bay sujuudeen haddana waa ka soo tooseenoo waa ataxiyaadsadeen garashada layska garanaayo ayaa la ikhtisaariyo layska soo koobay uma sallama annabiyu sala allahu alayh wasalam intaa dabadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waa salaamad naqsaday wa sallamnaa macahu annaguna la jidhkiisa waa la salaamad naqsannay yacnii sida nebigu u salaamad naqsaday sala allahu alayh wasalam baanu annaguna aanu u salaamad naqsannay qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi kamaa yasnacu xarasukum haaulaa'i biumaraa'ihim waxay samaynayeen kamaa yasnacu xarasukum sida ciidamadiinna wax ilaaliyaa ay sameeyaan haaulaa'i oo kuwaas ahi ciidamadiinnaas wax ilaaliyaa siday sameeyaan biumaraa'ihim madaxdooda ay ku sameeyaan oo madaxda u ilaaliyaan oo bimacnaa madaxdu iyagoo tukanayay haddana gaadh leeyihiin marka dee hore waxa weeye sidan oo kale qaab shabah ku leh ayay samayn jireen markaa madaxda ragga ilaalinaya madaxda qaarkood dee waxaa lagu dili jiray iyagoo salaadda ku jira waatii khulafada qaarkoodba dee lagu dilay oo cumar bnu khataab radia allaahu canhu ardaah salaadda isagoo ku jira ayaa la dilay cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu ardaah isagoo salaadda ku jira ayaa la dilay oo labaduba dadka ay tujinayaan marka waayadii dambe waxay samayn jireen madaxdu inay taxadir sameeyaanoo cide ay ilaaliso oo ilaalo ay yeeshaan haddana iyagoo ilaalinaya tukanayin marka sidaasuu yihi kamaa yasnacu xarasukum haa ulaa'i biumaraa'ihim waayadan dambe hadda dawaaba beddeleenbo dee waxaaba dhacda madaxda in wakhtiyada qaarkood la ilaaliyo oo cidda ilaalinaysa dee marka aynay tukanayn marka dambe ay tukataba marka dee taa jaabir isagu sheegi maayo isuu sheegayaa waa nooc cid la tukanaysa laakiin haddana ilaaladii ku jirta qaar waxay sameeyaan in salaadda qaybta hore oo kale aynay la xidhan laakiin aakhirka salaadda oo kale ay la xidhaan dakarahu muslimun bitamaamih muslim ayaa sheegay xadiidka isagoo dhammaystiran wadakara albukhaariyu tarafan minhu bukhaarina wuxuu ka sheegay qayb ka mida wa annahu sallaa salaata alkhawfi wa annahu sallaa iyo inuu tukaday jaabir annahudu jaabir bay u noqonaysa wa annahu sallaa iyo inuu tukaday jaabir salaatalkhawfi salaadda salaatulkhawfka maca anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga la jirkiisa inuu la tukaday fi alghaswati asaabica ghaswadii toddobaad inuu la tukaday ghaswati daati riqaac yacnii ghaswada markaa magaca la baxday inuu la tukaday nebiga sala allahu alayh wasalam ghaswati saabicana culammadu waxay yidhaahdeen muraadka looga jeeda waxay tahay ay ghaswati alsanati asaabica sannaddii toddobaad ghaswadii dhacday ayaa looga jeeda axaadiista aynu aragnay sheikhu wuxuu qoray ilaa saddex xadiis ayuu qoray oo salaatulkhawfka ku saabsan salaatulkhawfkana asal ahaan waxaa lagu sheegay qur'aanka wa ida kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macaka waliya'khuduu aslixatahum faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti taa'ifatun ukhra lam yusalluu falyusalluu macak alaaya waxaa kaloo lagu sheegay aayadda allah uu yidhi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu qasrigaa waxaa loo sheegay laba shardi mid waa safar midna waa cabsi waidaa darabtum fi lardi waa shardi waa jumla shardiya falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati shardi kalaa lagu sii xidhay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu nebigu sala allahu alayh wasalam salaatulkhawfka waa tukaday miraar cadiida marar kala duwan ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u tukaday salaatulkhawf sidaas daraaddeed waxaa soo aroortay kayfiyado iyo qaabab kala duwanoo badan ayaa soo aroortay salaatulkhawfka in la fudaydiyo tartiib yacni markaa fudud ay ula yimaadaan in loo sharciyeeyey waxay ka mid tahay raxmadda ilaahay iyo fudaydinta ilaahay shareecada inoo sahlo inoo fudaydiyey wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay fudayd iyo sahlanaanshu idinla rabaa culays iyo adayg idinlama rabo aayadda kalena muxuu ilahay yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj wuxuu kaloo allah yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wus'aha wuxuu kaloo allah yidhi fattaquu allaha ma istatactum adillo badan oo mawduuca ku soo aroortay ayaa jirta nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau uhi bucitu bilxaniifiyati asamxa waxaa layla soo diray tii shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iilanaysay sahlanaanshahana u saaxiibka ahaydee fududayd culammadu waxay yidhaaheen waa xaniifiyatun fi lictiqaad samxatun fi lsharaa'ic xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen sanadkiisa maqaal baa ku jireen culamada taxsiiniyana waxaa ka mid ah asheekhu alcallaama maxamed naasiriddiin albani raxmat ullahi cala aljamiic marka waa xaniifiya fi altawxiidi walictiqaad samxatun fi asharaa'ic shareecadu waa samxo waa sahlanta saas aawadeed takhfiifaad badan baa lagu sharciyeeyey shareecada gudaheeda asbaabo badanoo takhfiif keensadaana jira culammadu mawaadic kale ay kaga hadlaan mas'aladaa hadda waxaynu joognaa salaatulkhawf baynu joognaa salaatulkhawfka culammadu waxay yidhaahdeen waxay ku kala duwanaanaysaa marba cadowga dhowaanshaha loo dhow yahay iyo fogaanshaha laga fog yahay iyo jihada cadowgu xigo iyo cabsidu inay daran tahay iyo inay sahlan tahay ashyaadaasoo dhan bay ku kala duwanaanaysaa khawfkii wuxuu u qaybsamaa laba qaybood cabsi waa markay aad u daran tahayoo laysdhex galoo lays eryanayo oo goobtii baa lagu jiraa cadowgii baa laysgaraacayaa waa laysdhex galay xilligii salaaduna waa joogaayo inuu baxaa laga baqayaa lama odhanaayo cadowga iskala dagaallam iskala jihaada salaaddana macduuriin baa tihiine iska daaya la odhan maayo ee markaa waxa dhacaysa jamaacadii baa dhacayso jamac lagu tukan maayo cabsidii baa daran fain khiftum farijaalan aw rukbaana aayatu suurati albaqara lagu sheegay taa xukunkeeda oo haddaad baqataan cabsi aad u daran oo aydaan jamac ku tukan karayn oo isu iman karaynin sujuudina karaynin oo lays-eryanaayo karri iyo farri lagu jiro yaa xaalka noocaasa waxaad tukataan farijaalan aw rukbaana idinkoo addimadiinna ku soconaya oo ku ordaya oo ku soconaya oo ku tallaabsanaya mid walba tukada idinkoo rakuubba fuushanna tukada dagaalkii oo lagu jiro baa salaaddii la niyeynayaa sidaasaana salaadda lagu wadayaa afkaa laga akhrinayaa faatixadii iyo takbiiraadkii iyo wixii la akhrinaayey rukuucda iyo sujuuddana weji dhulka la dhigi maayee madaxaa la yaro foorarinaya dagaalkiina halkii baa laga wadaa ilaa salaadda sidaa lagu dhammeeyo rukuuc markaa lama rukuucayo lamana sujuudayo lamana fadhiisanayo yaa orodka iyo socodkaasaa lagu tukanayaa oo lagu niyeynayaa sujuudda iyo rukuucdana waa la tilmaamayaa madaxaa la yaro foorarinayo ilaa salaaddii lagu dhammeeyo taasi waa goorma waa markay cabsidu aad u daran tahay axaadiistuna waa sii caddayso fain kaana alkhawfu ashadda min dalika haddii cabsidu intaa ka daran tahay oo aynay dhici karin in si caadiya loo tukadoo la sujuudayo laysku jamacsanayo aynay dhici karin oo cabsidu taa ay ka daran tahay fasalluu waxaad tukataan rijaalan aw rukbaanan mustaqbili alqiblati aw hayri mustaqbiliiha idinkoo luga ku soconaya iyo idinkoo rakuuba fuushanba fardihii idinkoo eryaya tukada qiblada idinkoo qaabilsanoo xagga qiblada u jeeda iyo idinkoo ka jeeda mid walba tukada waa raxmatullah ilaahay baa sidaa inoogu sahlay kumana gaar aha khawfka cadowga gaalaad laga baqayo keliya eh, kuma gaar aha cid daallimoo muslimi hadduu ku eryanayo lafteeda yaa oo aad doonayso inaad ka fakato aanad iska caabbin karayn wakhtigii salaaduna gabaabsi ay tahay orodkaagaad ku tukanaysa haddii ku eryanaya laftiisa waa la mid aanad markaa iska celin karayn sidaadaasaad ku tukanaysa xukuumad daallimo ah ayaa waxaa la yidhi ciidan bay kuu soo dirto inay ku qabatay rabtaa dulmi baa la doonayaa in lagugu qabto oo lagugu xidho lagugu dhibaateeyo amaba lagugu dilo yaa adoo ka cararayo ay ku eryanayaan baad sidaada ku tukan kartaa salaadda wakhtigeedu hadduu gabaabsi yahay dib u dhigi mayse wakhtigaasaad tukanaysaa laasim waxaa ku degaysaa fain khiftum fa rijaalan aw rukbaana cabsidu hadday sidaa ka sahlan tahay waxay noqonaysaa kayfiyadaha nebiga ka soo arooree kala duwan kolba ciddaa xaaladdooda sida ansabka u ah ee u waafiqitaanka badan ee salaaddii in lagula yimaado si wanaagsan loo sameeyo cadowgiina layska ilaaliyo sida ugu wanaagsanee loo samayn karo ee ugu waafaqsan xaaladdaa loo samaynayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kayfiyadaha nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo arooree salaatulkhawfka ku saabsan afar iyo toban weji baa nebiga ka asaxay salaatulkhawfka inuu tukaday sidaa waxaa sheegay alcallaamatu ibnu xasmin ayaa sheegay jus'u mas'alada ama risaalo uu kaga warramayo axaadiistaa uu ku ururinayana waa allifay oo waa qoray nawowi ayaa isaguna wuxuu yidhi maye lix iyo toban weji oo kala duwan baa nebiga sala allahu alayh wasallam ka soo arooray inuu salaatulkhawf u tukaday alqaadi abubakar ibnuulcarabi baa isaguna wuxuu yidhi maya afar iyo labaatan suuro ayaa ka soo arooray mid waliba cilmigiisa iyo fahamkiisa ayaa suwarka uu tirinaya ku dhisan tahay alcallaamatu ibnuqayim wuxuu yidhi suuraduhu intaa waa ka yar yihiin oo lix weji ama toddoba wejay noqonayaan laakiin culammada qaarkood markay arkaan ikhtilaafka ruwaadda alfaadda qaar ay isku khilaafaan ayaa tii khilaaf yari ku sugan yahayba oo ruwaadda qaarkood waxaynay sheegin sheegayba yaa waxay ka dhigeen suuro gaara laakiin keyfiyadaha qaarkood oo la kala tiriyey isku mid bay ahayd ee ruwaadda qaarkoodna way ikhtisaariyeenoo hadalkay koobeen ruwaadda qaarkoodna way tafsiiliyeen bacdigoodna waxay sheegeen waxaan qolada kale sheegin markaasaa loo qaatay laba kayfiyadoodoo kala duwan ama saddex kayfiyadoodoo kala duwan inay tahay culammada qaarkood kayfiyadahaa soo arooray qaarba mid bay doorteen qaar yidhaahda xadiidka sahl ibnu abi xasma ayaannu dooranaynaa salaatulkhawfka oo imaam maalik saasaa laga sheegay imaamu shaafici waxau yihi saalix ibnu khawaat xadiiskiisaan dooranaya a'immada qaarkood se waxay yidhaahdeen dhammaan axaadiistaasi waxay ku soo aroortay ku sugnaatay dhammaan waa la wada qaadanayaa mid walbana mawdiciisaa loogu camal falayaa ismana diidayaan waana sida imaam axmed ibnu xambal raximahu u maray laakiin in la yidhaahdo kayfiyadihii soo arooray nebiga ka soo arooray suuradii ugu dambaysee nebigu sameeyey baanu qaadanaynaa kuwa kalena waa ka tegaynaa dee waxay ku dhisan tahay in la yidhahdo kuwii kale waa mansuukho dee saxiixna ma aha in mansuukho laga dhigo oo laa tacaaruda bayna alafcaal qaacidadu waxay tahay afcaalu rasuul sala allahu alayh wasalam tacaarud kama dhexeeyo oo hadduu nebigu sala allahu alayh wasalam mar ficil sameeyo haddana ficil kaloo khilaafsan uu sameeyo dee waxay aqbali karaan markaa ficilladaa mid walba in lala yimaado jaaza wajaaza ay too mid waliba bannaan tahay in la yidhaahdo kii dembeeyaa naasikha kii horreeyena waa mansuukh de waxaynay sax u noqonayn naskhiga waxaa la qaataa marka jamci suuro geli waayo waljamcu waajibun mataa maa amkana falil falilakhiiri naskhun buyina jamacu waa waajib markuu suuro galo isagaa waajib ah waayo waa icmaalu lidaliilayni macan waa labadii deliiloo labadaba la wada camal siinayo asalna waxaa u ah adiladu inay muxkamo wada tahay huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna umu lkitaaba marka alaslu fi ladilati alixkaam ilaa falilakhiiri naskhun buyina hadduu jamci suuro geli waayo taariikhdaa la baadhayaa kii dembeeyaa naasikh laga dhigayaa kii horreeyena mansuukh baa laga dhigaya saas aawoodee afcaasha nebigu sala allahu alayh wasalam iscaarid mayso wax tacaarudoo ka dhaxeeya ma jiro waxay noqonaysaa dhammaan in lagu wada camal falo waxaa la mida takbiiraadka janaa'ista oo afar iyo tirooyin kaloo ka badanba ay soo aroortay waxay ahlucilmiga qaarkood mareen oo imaamu shaafici ka mid yahay afarta takbiirood xadiiska sheegaya naasikh ah axaadiista takbiiraad ka badan afar takbiirood janaasada u sheegayaa salaatu aljanaaza waa laga dembeeyo waa mansuukho oo waa la nasakhay jumhuurku saasay mareen laakiin daa'ifo culammada ka midii wejigay mareen baa ka saxan oo in la yidhaahdo ah haddayba sugnaato afarta takbiiro inay dembaysay dee ma diidayso in markaa wax ka badan la takbiirto jamcina waa ka suuragal oo in la yidhahdo jaaza wajaaze weeyo sida iyo sida mid waliba bannaan way aqbali kartaa jamacu mar hadduu suuragel yaho mumkin yahayna waa naasikh iyo mansuukh lagama dhigo leeha kan baa naasikha kanna waa mansuukho waa laga tegaya marnaba lagu camalfalayo lama odhanayo saas aawadeed imaam axmed siduu maray daa'ifo kaleo culammada ka midna ku raaceen sancaani laftiisuna uu arjaxayo ibnuqayim laftiisuna uu sheegay ahlucilmi kalena ay doorteen saasaa arjax ah wayn kayfiyaadka dhammaan lagu wada camal falayo markaa suwar kala duwan bay leedahaye hadduu cadowgu xagga qiblada inaga xigo oo innagoo tukanayna aynu iska ilaalin karayno waxaynu samaynaynaa sida waxa weeye xadiiskaasi uu sheegaayo jaabir ibni cabdillaah uu sheegaayo waalcaduwu baynana wa bayna alqibla laakiin hal arrin baa habboon waagaa hore hubka la isticmaalayey waxa ugu dheeraynaya in leeb la rido leeb gacan laga ridaanaa halkuu gaadhayo waa la garanayaa cadowgii hadday intaa ka fog yihiin waxay halkaa ka soo ridaan oo ka soo gaadhsiin karayaan waagaa ma jirin laakiin hadda arrinku waa ka duwan yahay hadda cadowgii oo laysu muuqdo in hortoodii inta la soo safto la yidhaahdo halkaasaynu iska ilaalinaynaa dee ma suuragal ah waxay noqonaysaa un baas inay sidaa u mariyaan ama madaaficda sidaa ugu horaan marba hadday u muuqanayaanu arkayaan marka waxay noqonaysaa xaaladdu hadda waxay keensanaysaa markaa lays arkayee cadowgii dee cabsi daran in laga baqanayay noqonaysaaba xaaladda ah haddii bar yar inta laysku soo ururiyo la saftoo layidhaha jamac baa markaa lagu samaynaya oo ay noqoto markaa waxa weeye dee ama madaafiicda lagu soo horo ama waxa weeye markaa qoryaha kale ee markaa waxa weeye boobayaasha aba la mariyo hadday yihiin kuwa culus iyo hadday yihiin qaar markaa fudud mid walba de waxay noqonaysaa in markaa muslimiintii meesha lagu dhammeeyo marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal in xaaladda caynkaas ah ee cadowgii markaa uu noqonayo inuu sidaa hubkooda u soo gaadhayo oo ay sidaa u marin karayaan inaan hortooda sidaa loo safanayn laakiin wakhtigii laga fog yahay oo loo badinayo daynayna arkayno waxba gaadhsiinaynin xaalka caynkaasa waxay noqonayaan inay sidan u tukadaan ay noqonayaan xaaladda iyaga iyo qiblada uu cadowga u dhaxeeyey nebiga waa la wada safteenoo dhammaan salaadda waa la wada xidheen ha yeeshee sujuuddii bay qaarkood ka hadhayeen oo taagnidii ku baaqi noqonayeen qolana ragcaddii hore bay nebiga sala allahu aleyh wasalam la sujuudayeen oo la fadhiisanayeen oo kala soo toosayeen sujuudda oo haddana la sujuudayeen qolana ragcadda dambey sidaa samaynayeen oo qoladii markii hore la sujuudday markan dambe sida saaxiibadood markii hore uga hadheen nebiga sala allahu alayh wasalam oo ictidaalkii ugu hadheen ba iyaguna ictidaalka ragcadda labaad ku hadhayaan inay kala hormarayaanna xadiidku waa sheegaya waxay ku tusinaysaa xarakadaa yar inayna dhib lahayn xarakadaa lala imanayo walow kasiirba ha noqotee mar hadday maslaxaddii salaadda loo samaynayo xaaladda noocaasee xarijkaana ay tahay inaan dhibi ku sugnayn baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa salaadda jamaacadu weynaanshahay weyn tahay in salaadda jamac lagu tukado dadka qaar waxay moodaan in salaadda jamac lagu tukadaa dadka safarkaa inaynay saarrayn ee marka la neg yahay keliya in jamac lagu tukado in ruuxa laga rabo laakiin warkaasi sax maaha jamaacadu waa mid mashruuco ah safaran wa xadaran mar la neg yahay iyo mar socdaal la yahay mid walba nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu iyaga oo safar ah oo haddana khawf iyo cabsiina u weheliso cadowgii ay ka baqayaan ayaa haddana maca daalik waxay ku tukanayeen salaaddii jamac markaan cabsidu aadka u darnayn may odhan safar baannu nahayoo jamaacadu way inaga dhacday jamaacaynama saaraa ilaahay baana aayadda ku sheegay inay jamac ku tukadaan iyagoo khawfkaa ku sugan waidaa kunta fiihim fa aqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macak waa salaatulkhawfi khawf iyo safar baa labaduba meesha yaalliin salaaddiina waa taa la qasrinayo waxaa lagu qasrinayaa salaadihii afar afarta ragcadood ahaa laba laba ragcadood baa laga dhigaya yacani liajli safar ama liajli alkhawf ayaa loo qasrinaya kayfiyado kale waxaa soo arooray inay saxaabada qaarkoodna ragcadda hore la tukan jireen nebiga sala allahu aleyh wasalam kooxna ay cadowga hor joogi jirtay oo ilaalin jirtay kooxna ragcaddii horey nebiga la tukanayaan nebiguna qiraa'ada qiyaamka labaad ayuu dheeraynayaa ragcadda labaad istaaggeeda ayuu qiraa'ada dheeraynaya ragcaddii kalay dhammaystiranayaan marka ragcadna nebigay la tukadeen ragcadna naftooday u dhammaystirteen markay ragcadda kale dhammaystirtaan bay salaamad naqsanayaan qoladii kaley soo beddelayaan gaadhkii iyagaa qabanayaan qoladii kalaa imanaysoo nebiga sala allahu alayh wasalam oo ragcaddii labaad taagan bay ku xidhanayaan ragcadda labaad bay nebiga la tukanayaan sala allahu alayh wasalam markay ragcadda labaad nebiga la tukadaan sala allahu alayh wasalam baa nebigu fadhiga ku sugayaa ducaysanayaa duca ku dheeraanaya yagii ragcaddii labaad intay soo dhammaystirtaan bay fadhiga nebiga ku soo gaadhayaan sala allahu wasallam markaasay nebiga la salaamadnaqsanayaan markuu salaamadnaqsado ayay dabadeed ka daba salaamadnaqsanayaan marka qolo waliba ragcadna nebiga waa la tukatay ragcad kalena nafteeday u dhammaystiratay ragcaddii kalena xiraasada cadowga ay ilaalinaysay hor joogto ay hor taagnay tartiibta noocaasana axaadiista qaar baynu ku aragnaa dariiqo kaleoo saddexaad waxaa soo aroortay sheikhu inooma sheegine shardigiisa ahayne in nebigu sala allahu alayh wasalam isagu laba ragcadood tukanayey saxaabadana qolo waliba inay ragcad la tukatay walam yaqduu qolana ragcad kale lamay imanin culammada qaarkood xadiiskaa may qaadan xadiis kaloo waafaqayoo muslim saxiixa ku soo wariyeyna waa jiraa min xadiis ibni cabbaas oo uu sheegaayo salaadda safarku waa laba ragcadood wa salaatu alkhawfi rakca cala lisaani nabiyikum isagana muslim baa saxiixa ku soo weriyey kan sheegaya ragcad bay nebiga la tukan jireen ragcad kalena may qallayn jirin isaguna waxa weeye waa mid kale oo isaguna macnaha waafaqsan cala kulli xaal bacdu ahli ahlicilmi baa taana qaatay oo waxay yidhaahdeen axwaasha qaarkood insaa la samayn karo ayaa laga qaadanayaa laakiin jumhuurku waxay qabaan in laba ragcadoodun lala imanayo ilaaba ilaa laakiin aan marka waxa ragcad aan lagu kaaftoomi karin markaa sidaas weeye halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk